كبحيسة هي إسلام كميش أوبيي فلما جاء الإسلام إسلام كمكوي رفع وكفر قاضي هذه المظالم ظلميال كاس عن المرأة هوينيده ظلميال كاس عن سوء غاني oo gaaladu ay saareen islaamku waa ka dulqaaday waana ka suuliyey falamaa jaaa alislaamu islaamku markuu yimid rafaca waa ka dulqaaday haadihi almadaalim dulmiyaalkaas can ilmarati haweenayda wa acaada lahaa wuxuu u soo celiyey ictibaarahaa gabadha in loo tixgeliyo fil insaaniyati qofnimada inay qof insaana tahay oo ay ahayn xoolo dhab leeyahay qofnimadeedii in loo tixgeliyaa islaamka u soo celiyey waa aada waa u soo celiyey lahaa gabadha ictibaarahaa in loo tixgeliyo loo oqoonsado fil insaaniyati qofnimada iyo insaannimada qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow innaa anagu khalaqnaakum waa idin abuurnay min dakarin midla iyo wa unfaa mid ladigan idinka abuurnay marka insaanku labadaas ayuu ka kooban yahay waxayna wadaagaan insaannimada fawaabinta ciqaabka kulli waa wadaagaan fadakara wuxuu ilaah sheegay subxaanahu ilaahay baa nuqsaan iyo xeeb ka fogeynaanayn annahaa gabadha shariikatu rajuli ninka mid la wadaagta inay tahay fii mabda'i alinsaaniyati mabda'a is-insaannimada inay qofnimada iyo insaannimada gabadhu ay ninka la wadaagto oo ay kala mid tahay arrintaasa ilaahay sheegay kamaa sida hiya gabadhu shariikatu rajuli ninka mid la wadaagto kala mida ay u tahay si sawaabi abaalmarinta ilaahay uu wax abaalmariyo wal ciqaabinta ilaahay uu wax ciqaabo ayadana waa kala rag iyo dumar dadka ilaahay caasiya ciqaab mudan dadka ilaahay caabudaa wanaag iyo abaalmarin mudan ee rag iyo dumar uma kala aha si sawaabi abaalinta inay la wadaagto iyo walciqaabi ciqaabidda calalcamali camalka la yska ama laysku ciqaabo ilaah wuxuu yihi subxaana man camila qofkii sameeya saalixan camal wanaagsan man camila qofkii camal fala saalixan camalan saalixan camal wanaagsan min dakarin min xaala uu yahay aw unfaa ama dumar xaal uu yahay walxaalna camalka sameeya huwa qofku mu'minun qof xaqa rumaysan uu yahay falanuxiyannahu wallaahi waa noolaynaynaahu noolaynaynaahu noolaynaynaa adduunka xayaata nolol noloshoo dayibatan wanaagsan qofkii daacaadka ilaahay sameeya adduunka wanaag ku sameeya asagoo iimaan leh hadduusan iimaan lahayn camalka saalixaa uu kama ansaxayo hadduusan iimaan lahayn qofka sidaas darteeda qofka doonaya inuu ilaahay agtiisa ka badbaado waxa koowaad uu ku dadaalaa waa iimaankiisa iimaanka waa aas-aaska daacada lagu dulhiso qofka hadduusan caqiido saxiixa lahayn iimaan saxiixa uusan u sugnaan cibaadadu kama ansaxaydo ayadaa marka aas-aaskii ah marka ilaahay wuxuu leeyahay qofkii camal saalixa sameeya isagoo iimaan ka horreeyey camalka saalixa haddaan iimaan ka horreyn waxba iimaan male ilaahna mala aqbalo laakiin ayagoo iimaan ka horreeyey qofkii camal saalixa sameeyo ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado adduunyada xayaato daybahan ku noolaynayna karaamo iyo cizo iyo sharafan ku noolaynayna wala najziyanahum waana ku abaalmaraynaa oo ku abaalmaraynaa dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay ajrow ajarkooda biaxsani maa shayga ugu wanaag badan oo kaanuu ay ahaayeen yacmaluna kuwa sameeya aakhirana waxaan ku abaalmaraynaa acmaashooda ku ugu fiicneed oo ah daacaadkii waajibaadkii sunnooyinkii labadaas camala lagu abaalmaraa xaaraantu waa loo dhaafaa karaahiyadii waa laga xarfiyey mubaaxna laysuma abaalmariyo acmaasha ku ugu fiicnaya ku abaalmarinaa ilaahilay ah, acmaasha ku ugu fiicnaa waa waajibaadka iyo sunnooyinka kuwaasaan ku abaalmarayna acmaashoodii kaloo xumeedna waa u dhaafayna acmaashoodii kaloo xumeedna waa u dhaafayna marka qofka doonaya cizo adduun iyo cise aakiro waa inuu iimaan saxiixa iyo camal saalixa ku dadaalo rag iyo dumarna ma kale laba iskugu mid wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi markuu ka hagaayay dadka alla caasiya liyucadib allah ilaahay inuu cadaabayo almunaafiqiina uurka gaallada ragga ah waalmunaafiqaati iyo dumarka uurka gaallada ah waalmushrikiina ragga mushrikiinta waalmushrikaati dumarka mushrikaadka fiiriya kala qaad haddii nifaaq iyo shirki iyo xumaan laga yimaado haq iyo dumar waa isku mid ilahay agtiisa ciqaabka mudanaya ilahay agtiisa ciqaabka mudanaya sidaa haddii wanaag iyo iimaan iyo camal saalixa ah laga yimaado ilahay agtiisa ay janno iyo ilaahay ku mudanaya وحرم إلهي وقو حرام تنميه سبحانه إلهي بان نقصان يعبك فضيناه اعتبار المرأة haweenayda in loo tixgeliyo loo aqoonsado min jullati mawraa min jullati mawruufaati zawji ninka waxyaalaha laga dhaxlaa inay ka mid tahay ninka almayiti dhintay arrintii gaaladu ay tiqiin oo ah ninka dhintay waxyaalaha laga dhaxlaayo lagu xisaabtamo inay xaalkiisu ka mid tahay oo sida xoolihiisa loo dhaxlayo in gabanuu ka dhintayna loo dhaxlo arrintaasoo gaaladu tidhi ilaahay waa diiday in gabadha loo arko inay ka mid tahay ninkii dhintay waxa laga dhaxlayo taas ilaahay waa diiday ka mid maahan bal ayadaabaa wax dhaxlayda ayadaa wax dhaxlayda gaaladu ayagu ma ogolayn gabadh inay wax dhaxarto haddii dhindhintana xaasaskiisa waa lagu xisaabtami jiray oo walaalihiisa iska lahaa nin kale madaxa sooma geli karin markaa dhaqankaas jaahiliga ah ilaahay waa cirib gooyey waana xaarantimey waxarama ilaa waa xaarantimeeye subxaanahu ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog ictibaara almar'ati haweenayda in loo tixgeliyo min jumlati mawruufaati zawji ninka waxyaalaha laga dhaxla inay ka mid tahay ninka almayiti dhintay fa qaala ilaah wuxuu yidhi يا أيها الذين ضدك آمنوا حقا خميرينو لا يحل لكم حلال من معها أن تركوا النساء دمك إلى التحرشان كلحا مكرهين على أتيكم القصبية إليكم قصبية آه قد أجتمين من كلمة بوسكتي هي كاسة بوسكتي لأن حلال لغوها من كاسة الدنانية من كلمة أخبرين ما سوى بوسكتي ها واحد تمن خوراها لك تعوى وحاول خوراها المسلم هذا من كل جوزته وحصابه ما بنا ايوا خيار من الله من كل جوزته من كل يوم دوت جوزته من كل يوم دوت من كل في حلقه شو من كل في يوصل قرن من كل يوم اي دوت من كل جوزته لكن من هو بالذكر متى اه من هو قصد كلام متى xaq ay leedahayna kuma wey karto ah, ninka ay guursato markay ninkay doorata guursato xaqii ay dheheedo dhaxalkaay xoolahaydna waareeda waareeda ee maahan xoolo la leeyahay oo loo talinayo meelaysa rabi lagu qasbi karo ma lagu qasbi karo haddii ninkii mid la dhasha ay doorato waa guursan mid kaloo ay sayagdan oqoon hadday doorato waa guursan ayadaa qiyaama lama dirqi karo lama qasbi karo ayadaa doorashada iskale فضمنا وضمنا قاضي إله لها حواليه استقلال شخصيتها قف نبدأ إن لك حريفة إن يدو دور شرع أو أي ملح بنان تهي أو أي قف دور كرتو أو أي قف دين كرتو سداسة إلهي ضمنا تهي شخصيتها إلهي وحو دور وحكو ديدو فضمنا لها وحاهواليه إله ضمنا قاضي istiqlaala shaksiyatihaa qofnimadeeda inay la madax bannaan tahay wa jacalahaa ilaahay wuxuu gabadhii ka dhigay waarifatan mid wax dhaxasha la mawrufatan mid la dhaxla alla kama dhigin mid ayada la dhaxlaya alla kama dhigin ee ayadu ka dhigay mid wax dhaxasha wa jacala ilaah wuxuu u yeelay lilmar'ati haweenayda xaqan xaqaa ilaahay u yeelay fil miiraafi la dhaxlaayo xaqa la ugu xoolaha la dhahlayo ama ninkeeda ha ka dhinto ama aabeed ha ka dhinto ama hol ha ka dhimato ama caruure dhashay ha dhimato ama walaalkeed ha dhinto xoolaha la dhahlayaa nasiib alla ka siiyo nasiibay ku leedahay haweeneydu wa jacala ilaah wuxuu u yeelay lilmarati haweenaydii xaqan xaqa ilaahay u yeelay fi miiraati dhaxalka min maali qariinihaa qofka qaraabadeeda maalkiisa ilaahay xaq uga yeelay fa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi lilrijaali ragga waxaa u sugnaaday nasiibu nasiib nasiibkaasoo min xaggiisa ka ahaaday taraka ay ka tageen alwaalidaani labada waali iyo wal aqrabuuna qaraabada dhowdhow walilnisaa'i dumarkiina nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday nasiibkoo min xaggiisa ka ahaaday tarag ay ka tageen alwaalidaani labada waalid iyo wal aqrabuuna dadka dhowdhow oo qaraabada nasibkaasoo mimaa kii ka mid ahaaday ka la yaraaday minhu kay ka tageen xaggiisa ka yaraaday ow kafuur ama batay waxa weeyaan raggu nasiibay ku leeyihiin labadooda waalid iyo qaraabadooda waxay ka dhintaan dumarku nasiibay ku labadooda waalid iyo qaraabadooda waxay ka tagaan waxaasu ha ahaadeen xoola yar ama ha ahaadeen xoolo badan midkay hore ha ahaadeen hadday ka tagaan buuro dahaab eh, dumarku waxbay ku leeyi hadday wax yar ka tagaana wax yar wax ku leeyi rag iyo dumar labadaba dhaxalka waxbaa lagu leeyi lirijaali raggii waxaa u sugnaaday nasiibu nasiib nasiibkaasoo mimaakii ka mid ahaa rag taragka ay ka tageen alwaalidaani labadii waalid oo dhashay iyo walaqrabuuna qaraabada dhowdhow walinnisaai dumarkiina nasiibu nasiibaa u sugnaaday nasiibkoo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday taranka ay ka tageen alwaalidaani labada waalid oo dhaleen iyo walaqrabuuna qaraabada kaloo dhowdhow sida caruurtay dhaleen nasiibkaasoo mimaa kii ka mid ah qalla yaraaday minhu maa taraka waxaas ay ka tageen xaggiisa ka yaraaday ow ka fura nasiiba nasiib xaal uu yahay nasiibkaasoo mafruudan la qadaray waa nasiib ilaahay qadaray oo aan wax laga jari karin allah sheegay intay leeyihiin qof walba intuu leeyahay allah sheegay waa nasiib la qadaray oo la gooyey oo ilaahay gooyay oo wax laga jaro karin wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi yuusiikum ullah ilaahay wuxuu idin dardaarnaa sii awlaadikum caruurta aad basheen caruurta annagu aan dhalnay alla naga jecel allana nooga naxariis badan waalidka waxaa caruurta uga naxariis badan alle alle marka caruurtii u dardaan waa waalidka oo leey waa caruurta qadin ah, maxaa yeele inuu ka naxariis badan yahay dee aabbo dhalayaa aaki jiray aabbihii dhalayaa naxariisa u diiri jiray waa kuwa suu alla ka dhicina waalidka waxaa uga naxariis badan caruurta alle marka alle carruurteenu noo dardaawey gabdhaha aad dashay yaan la qabin ha la siiyo xolahood wiilashana yaan la qabin ha la siiyo xaqood allah allah wuxuu idin dardaarmaa fii awlaadikum carruurtiina lidakari kanlab waxaa u sugnaaday mithlu xadil unfayayni laba dhadig nasiibkood oo kale wiilka marka wax la dhaxlaa iyo gabadha wiilku wuxuu qaadanaa gabadhu intay qaadato laba jilbaarkeed fa in kunna gabdhihii hadday ahaadaan nisaaan dumar fa in kunna almawluudaatu carruurtii la dhalay hadday ahaadaan nimanka fa in kunna almawluudaatu carruurtii mawdku dhalay hadday ahaadaan nisaaan dumar dumarkaasoo fawqatnatayni labo iyo wixii ka sarreeya labo iyo wixii ka sarreeya meesha laga rabo maaha laba kaliya hadday ka sarreeyaan saddex yihiin labo iyo wixii ka sarreeya hadday gabdhuhu noqdaan maydaan dhintay wuxuu dhalay laba gabdhood wax wiilana ma dhalin ama wuxuu dhalay saddex gabdhood wax wiila lama dhalan ama wuxuu dhalay shan gabdhood wax wiila lama dhalan xoolihii uu ka tegay oo dhan ayaa waxaa loo qaybinaa saddex meelood laba meelooda gabdhaha la siinaa meesha kalena qaraabada kala la siinaa le dhammaan maydku wuxuu ka tegaa la isku baraa wax alla wuxuu xoola ka tegay saddexa loo qaybina laba meelood gabdhaha uu dhalaya qaada hadday laba yihiin hadday saddex yihiin hadday toban yihiin ayaga qaybsan inta kale qaraabada kalaa inta kale haddii aabo joog haddii hooyo joogto haddii waxa weeyaan ninkuu caas lahaa dadka kalaale laakiin ayaga horta laba weyn xagga loo dhiga soo ma jeedi marba haddii ay laba gaaraan way labaku waa qaadanaya fain kunna almawludaatu dumarkii la dhalay hadday ahaadaan nisaaan dumar dumarkaasoo fawka finatayna laba xubnii ka koreeya falahuna waxaa u sugnaaday gabdhaha maydku dhalay huluhaa maa shay sadex marka loo dhiga laba meelood taraka moodku uu ka tegey taraka maydku uu ka tegey wa in kaanat ilmawluudatu gabadhii maydku dhalay hadday noqoto marka wa in kaanad hadday ahaato ayilmawluudatu waaxidatan hal miba hadday ahaato maydkii hal gabaduu dhalay wax kala abuura ma qalin wiil iyo gabar midnaba hal gabaraha joogta marku dhimanayo wixii marka u dhimanayo joogaa laga hadla hadday ka hor dhinteen isagoo dhalinayo midii marka hal gabaraha joogto midkii dalay faraha waxaa u sugnaaday annisu maalkoo dhan barkiisa leeda wax alla wuxuu ka tagaa dhexda lagu dhufana nisay qaadanay inta to qaraabada kala qaadanaya ilaa aakirimaa shay aakirkiisa intii laga gaaro jaa-a ku yimid fii tawriifi lmar'ati haweenayda fii tawriifi lmar'ati haweenayda la dhaxaysiinteeda umad xaal ay tahay haweenaydaas wa bintan gabadh maydku dhalay xaalay tahay wa ubtan walaal xaalay tahay wa zawjatan xaaskimayka xaalay tahay in la dhaxal siiyo a aayadaha sheegaya gaalada gabala waxay yidhaahdeen iyo kuwa gaalaraacda ee ukumaha gaalada ah waxay yidhaahdeen ee qur-aankii wuxuu sheegayaa gabadha in loo badnaaday maxaa yeele wiilkii xoogga lahaa waxaa la yidhi laba gabdhood intay qaadato hala sii haa gabdhaha loogu badnaaday bal gabdhaha in loo badnaaday iyo in kale il gaalnimo waxma aragtay il muslim aan ku firin oo degan tusaane soo qaata waxaad noo soo qabataa nin aabbaha dhintay wuxuu ka tegay saddex kun oo doolar wuxuuna carruur ka dhalay wiil oo guur gaaray iyo gabar guur gaartay labadii guuray gaarin xilli guuray gaarin labada labadaasuu ka tegay gabadhu meeqay leedahay kun wiilkuna laba kun waxaan rabnaa inaan ogaano ma gabadhaa loo daqnaaday mise looma daqnaan waa la dhaqaaliyey gabadhii waa lasoo doonay meherka hadeer magaaladan sida badan wax looga nikaaxsado dhexdhexaad soo dabo kuna dhexdhexaad gabdho badan oo ka badan lagu murtadiya waa jiraan kuwana waa ka yeliyi kunku waa dhexdhexaad haye gabadhii ninaa soo doonay meher meherkaan meher soomaali ma rabna meherka sharcigaan rabna waa wax la bixinayo gabadha soo doonay meherkeenaa leedi kun weeye gabadha meherkeedu gabadha meherkeedu qaali maaha miiskuu soo saaray waa la nikaaxiyey kunkii ku daratay laba kuna inuu noqotay asna waxaa laga rabaa galabta inuu keeno gabadha horta wixii lagu aroosi lahaa waa inuu wixii la cuni lahaa erooska xaflada inuu keeno gabadhana wixii dharcay kusoo gaba leheed wixii lagu soo qurxi lahaa cilan lagu soo saara isagaa weerana ayada hal nus lagama rabo kunkii meerkaa kunkii ku daratay labadii kun shirkabay ku darsatay biil xataa laga rabayo asaga waxa laga rabaa inuu keeno wixii xaflada wada waa keeno aqalka gusa calan isagaa laga gabadhaas maxay ku seexan laheed weelkay wax ku cuni laheed cuntadii weelka lagu shubi lahaa lagu cuni lahaa dharkii isaga laga gabadhii waa labatay guriga la geeyey meelay seexato dharay xidato waxay cunto hadday wax baraydo karashida ku barleed kulli isaga laga ninkaasay lahayd weelki labadeeda ku nashay kabay wiilkii la dhashay marka gabadha halkaasay xaajiyo tahay subaxdiyaa ninku ordaa suu u dhididayo caawa soo dhacaa isagaa laga ama ha dhidido ama la gabadha wax shaqa uma taalo wax halkaa lagu yeelayso oo ay gobasheeda qurxsato diinta iska caqlisato akilada iska dhegaysato waxa weeyaan gobasha sariirta gobasho meesheeda ilaahay ku caabudo shanta salaadood xataa masaajid aad la dhihna gurigeedu tukay ilaahay kuma waajibna masaajid aad gurigeeda iska tukay inuu bara asaga waajib ku oo hadduu yaqaan uu bara haddii kale u keeno macalin bara qarashka waa ka diida ayada casiga ka diidaya wiilkii la dhashay gabadhii meeqay hadda haysata laba kuna haysata labadii kunna biil ma saacno waa shaqo bilaabeen wiilkii la dhashayna u haystay laba kun gabadhu doonay kun meher oo u baxshay walaashiisoo kuna lagu guusay kunuu meher u baxshay maxaa haray kun xaafilad biyaa laga raba xaafiladdiiuu soo dhigay kunkii xaafiladdii uguma fil iyo gabadhii wixii lagu cilaan saari labadii kun gabadh uma dhisaan soomaa waa ka dhamaadeen wiilna saada yaa dhaxaanaysan marka gaala waxay leedahay gabadhaa loo diray na alla inti aggaan badan beeb beeb gaal firi waa islaam gabarsu ugu roonaaday wax la suuray karama yaa ragna uma baxna oo islaamku waa dee diin naxariisa wey isaga laakiin bilaahi calayku meeshaas ma naxariista rataa ya gabadhii waa boqorad lacagtayda u shaqayne hadday boqol milyan gaatabiid laga maro waxay u qasaan caruur hadday dhalato caruurta dawadooda deeqooda dharkooda yaa laga rabaa ninka haddow caruurta markay koraan ayaa u xaq badan ninka iyo gabadha gabadha u xaq badan waxaa leeyahay laba xaqay ku lalaaliyen maxay calooshay ku qaatay waa waa foolatay waa umushay hooyo dhibay inay marta annagaa ka marqaatin ya marka walaahi wax uga in kaga naxariis badan walaaka gabdho ee gaaladu gacan haafintooda run hanuudiyin ya ilaahay idinma dahna ilaahay baa idin furo allah naxariis bada gabar diinka islaamkay ku karaamaysan laakiin gaalada waxay leeda xataa aqalka waa wada gadayaan diinka waa wada kala baranayaan subaxdooda inay shaqa tataxay dib ragga waa inay gaabilaan oo suuqa la taagan maantuna waa iyadoo liday lahay aroortii soo dhaca intaasay dha iyo in ka lidan oo aan darsigeena ku arki doono cajaa'ibtiisa waayo wa fii majaali zawjiyati xagga xaasnimada iyo guurka oo gaalo awal konton iyo soddon iyo ninkan la iska guursan jiray islaamku afar kusoo kooray وفي المجال الزوجية حتى حاسمنا حصل الله الزواج قولك وحا إلهي قصة قوة على أربع حدا ومستر فيه سوقته وحتى إلى واحد حتى الحد حتى سوء أعلى صحيح وقال أفسيك من أي حلال قطعي ما أنت أدوك كوركي سمجي وقطر وكبرا كل سمجر أطرق خبر ما بقى سكتك مكدونا لكن مسلمين تكالقف أي حلال الطهي أطرق خبر وحتى وصحيح حدا أعلى حدا حتى يا إلهي الحديث حتى سو أعلى صحيح طبعا حتى لفكي سماعا صعبة وطعن قبهما ما تصور بشرط القيام واستاجد شرطه أيانا إلهي وحدي بشرط القيام واستاجد شرطه بالعدل حداد له استاجد عدل المستطاع لأوله بين الزوجات حاسس الحلو ولما منك أفرط واحد أبقى عن طهي وهدو أوله الحداد السنين دوسا عدل سميه ما يحل من فوق مثلا وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة تكفري آخرنا لهدو منه أفر تحضان الدنيا الحق وذا وآذا الدول قال كريم ومن عدل سميه كريم وهل من فوق سؤال هدي آه كأيضا شرط قاسم كحرام شرط قاسم كي كذبوا من عدل سميه معه كبير آخرنا سوى من أبو صوت معه saasuu nabigu yiri sal alla ninka labadiisa caas u kala eexda aakhira isagoo dhinac u qallooca oo iska baqo aad ilaahay keena ilaahay ku fadeexayn soo masha xidaafka allan kasii horeey sidaas weeya wa awjaba ilaahay wuxuu waajibiyey mucaasharatahuma dumarka inuu la dhaqmo bilmacruufi shayga wanaaggiisa la yaqaan waa maxay macruuf ummadda aada la nooshahay oo muslimka ah dadkooda saalixiinta ah dhaqanka wanaagga yaqaan waa ku dhaqan ummad meelay ku isku wax lagama cuno isku dhar lagama qaato adduunka qoloba qalay leedahay qoloba cuntay cuntaa adiga waxaa laga rabaa deegaanka aad degan tahay e dadka saalixiinta saalixiintaaha jooga ee dhaqaalahaanna kula dhaqaala ee sida e ay dhaqanka u dhaqdaan inaad u dhaqanto biilka ay e bixiyaan inaad bixido dharka ay gadaan inaad gardo guriga ay dejiyaan inaad dejido sidaasa meesha kuwa ilaa dadku isku deegaan ah, meel walba laga fara maaha inuu walba un koon baa lagaa rabaa maya meelaa shan koon ba laga cunaa meel koon baa laga cunaa meel koonba wax lagama koonbaysa wax kala laga cunaa adiga waxaa lagaa rabaa deegaanka aad tahay ragga saalixiinta nin xun lagama hadlaayo nin bakiilana waxba ragga saalixiintahay way wanaagsan ee deeqsiyaalka dhaqaal ahaan ninka adiga kula dhaqaalaha ee ee biilka fiican bixiye wanaag wax ku dhaqda kaasoo kale kugu waajibaaday kaasoo kale kugu weji bil maxamuud wata kaasoo kale waa kugu weji ah, waxaan alla kuu diibinna waaji kugumaa nin walba ninka dhaqaalaha egtee saalixa ah ee wanaagga wax ku dhaqa rasuul ku dhaqaa waajibko dadku waa dabaqaad ilaahay isku kuma diibin qof walba waxa alla ku adoonsaday wuxuu u diibay ah, taasuna kula xisaabtama wacaashiruuhuna kula dhaqma way bilmacruuf waa ujaba ilaa wuxuu dumarka inuu ula dhaqmo bilmacruufi shay wanaagiisa la yaqaan faqaala subxaana ilah wuxuu yidhi wacaashiruuhunna dumarka kula dhaqma bilmacruufi shayga wanaagiisa la yaqaan wa jacala sadaaqa meherkiina ilaah wuxuu ka dhigay xaqan xaq xaqoo laha gabadha u sugnaaday meherkii waxaa ilaah ka dhigay xaq gabadhu iska ninka waajib waxaa ku ah inuu bixiyo waa inuu siiyo gabadha xaqdeedkeeda maaha sida soomaalida qaar badan ay u dhaqmaan bowi toban sano qaar weyn ugu leeyahy shan sanaa ugu leeyahy laba sano qaar ugu leeyahy hal sano qaar ugu leeyahy baqaal iyo tukaan intaas ay ka baqan yahay mejir waa dulmi waa baqi waa arrin u gogol xaaliga afkaarta gaalada inay ku socoto sababto a ah gaaladu waxay rabaan dadka muslimiinta inay dhaqanka islaamka ka tagaan ay dulmi sameeyaan markaas ay yidhahdaan islaamnimada nuucaasee gabaray islaamnimada ka soo marka waa gogolxaal afkaartii gaaladu inay socoto ay u gogolxaalayaan marka qaabkaas u dhaqmaya waa in gabadha ninku markuu soo doono maalintu nikaaxa oo miiska soo saara miir hadday dhacdo inuu dayn ku qaadanayana hade dayn waa la qaatay dayn haddii la qaato usbuuc bil wax saasaalagu dayn qaata ee dayn iska aan waqti lahayn ma wax jira ma wax jira ma ah, wa in marka haddaa dayn qaadanayna dayn kala yaqaan aad qaadataa haddii kalena miiska aad iska saarta ilahay aduu kuu diibay wa jacala sadaaqa meherkii waxaa ilaahay ka dhigay xaqa xaqaasoo laha gabadha u sugnaaday wa amara ilaahay wuxuu amray biiqaa'ihaa gabadha in la siiyo iyaahu meherka kaamilan aad yahay mid dhammaystira yadaan waxba lagala harin waa in faraxa laga saaro ilaa maa shay marka laga reebo samaxad bihi ay gabadhu ogolaatay can diiqi nafsi nafta raaliyahanshadeeda xaggeeday ka ogolaatay markuu siiyo bay ayagu tirama intaanaan ku siina intaan ka qaado war xoolahaga qaado maya raaliyan ku ahay intaan qaado oo xalaal mid laakiin maxaan xalaal ahayn waxa laga qalqaadiyey maxaa wax iga qaadayba hee aniga maa wax iga qaadeen hee ii cafi saa kuu cafi cafisma konton goor hadday ku celin cafisuma waa wax iyagu ay raalli ku noqotay ku faraxsanta bis maxaa wax qaadeen ka la xishoodsiiyo in laga qaato waa dhac sayfu lisaan waxa weeye seebta gacanta iyo seebta carabka waa kala darin kanaala baran waa waxaad see qalato birqaysatay haddaad gabadha ka qalqaalidood xishoo siido oo saas kuugu tira waa ku cafis cafis maaha waa dhac ah, sii gabadha xoolaheeda waa dayn kugu leeyahay adoon wa kaaso xaqaaga hasiina adoole baallaho waa kan xoolahaagi adaa iskale hadda waajibay ugu tahay qaado xoolahaagan bay ayago markaa kaa siidana raaqi ayado laakiin xishoo siin iyo makri yaqaana makri ah inaadan makriya sameeyey hadda ninkiia sheekayna ka waran islaamiya mid leeshi waxaan idiu yii waxaad samayso waxa weeyaan islaamaha dhamaan maanta meelka siina waxaan rabaa inay ii daayaan adiga marka si gaar ahaan wax kuu sii doonaa adaan kuu horumarina waxaad tiraahdaa ayr allaha kusiiya waa qaatay waana kuu celiyey ha kugu daydeen ha firi bal makriga uu mareegaayo firi meeshii ardayga kulmo u soo yeelay xaflamaan dhigay wixiian abaabulay markaasa uu saakaynaday maxaan rabaa iisoo qaba labaatan iyo laba cari xiblaayo iga qabo waa xaqaagii markaasa siga cafi kuwii kaleyimi heble waa kan labiyo labaatankii say tii aggi agga ila tiya cafilay waa imtixaan meesha ay tii tii waa cafi marka haddeen marka culasiin maayeelay waa dhaxaysiinka dhaxelooda waxaas makri ilaahay weyna meed makri u samayn wayamkuruuna wayamkurullah waxaas lama ogol sir iyo saasaar lama ogol waxaa ilaaha ku xisaabina ilaahayna qalbigooga meesha markaad hiblo kula shidaya taas alla waa ku daacanay soo maha qalbigiibu og yahay adoon hiblo la qalbigu raali yahay mabadda xaqeeda si ka haddaad saas ay kugu dayday daysma maa ilaahi way nafaqaad ku hadla fii quraan fa qaala ilaa wuxuu yidhi waaatu nisaaa dumarka siiya saduqaatihinna meheryaalkooda war dumarka meherkooda siiya nixlatan xaal uu yahay siismo siismo asagoo caqliya raaali ah tahay ola ha ku dhegin ana facidibna lakum hadda fiiriya qur-aanku ma dhihin hadday wax insiyaanka qaata ma dhihin facidibna lakum hadday raalli inkaga noqdaan can shayin shay shaygaasoo minhu min asadaaqi meherka ka mid ah nafsan min jihati nafsin xagga qalbiga fakuluuhu cuna hanii'an xaalu yahay xalaawi hanii'an waa dayiba isagoo xalaal ah هنيئا وطيبا صباح حلاوه مريئا محمود العاقبه ابن صلى الله عليه وسلم هنيئا صباح حلاوه وطيبا مريئا صبره بالمغل حال وجه مريئا محمود العاقبه اصبر ابن ساقرا الله عليه وسلم اقرا وحكى ايمان لكن شرط محل وغيره وانه حاجه قلبي غايه وتالي ما هنقطع اه maaha qafka qalbiga waa inay raalli karta taasoo waxay ku imaan kartaa adiga inaad waxeeda raalli ahaansho ku siido aad u muujido inaad ku taacsan tahay aadan ka qalqaalsan sidaas aad la leexo hadday kadib ayuu kula doonato oo aadna qoraaga haysto oo tira maya anaa raalli ku intaan ka qaado waa la dhihi kara waa raalli marka waa la dhihi kara markaas raalli markaasaa la dhihi kara markaasaa la dhihi kara وجعلها قبض إلهي وكذلك وجعلها الله قبض الله وكذلك راعية من مسؤول آمنة أمر كبحضة ناهية وحكرة في بيت زوجها من كيلة قربيسة أميرة قبحتها على أولاد عمتي إلهي وإنه كذلك قبض المسؤول قفها أمر له وحامتا وعبورتها وحامتا وحنهيرا وحكرة مسؤول كأحبورتها saas alla ka dhigay xoolo maaha wa jacalaha allaahu gabadhii alla wuxuu ka dhigay raaciyata mas-uuliyad mid mas-uul ah aamiratan oo amarta abuurteeda naahiyatan xumaanta ka celida fii bayti zawjiha ninkeeda gurigeeda alla uga dhigay amiiratan mid madax ka ah calaa awlaadiha abuurteeda qaala nabigu wuxuu yihi allahu calayhi wasalam waalmar'atu haweenaydu raaciyatu wa ilaalistu mas-uul wey fii bayti zawjha ninkeeda gurigiisa mas-uul ka tahay waa mas-uulatu waxaana laga weydiina can raciyatihaa waxay mas-uul ka ahayd oo aakiro ayadana caruurteedii gurigeedii ninkeedii ilaahay hortiisa wax laga weydiinay inay daacad u aheed inay u dadaashay inay u hagarbaxday iyo inay dayacday mas-uuliyadda ilahay hortiisaa lagu weydiinay wa awjaba ilaa wuxuu ku waajibiyey cala zawji ninka nafaqata gabadhaas biilkeeda wa kiswataa dharkeeda bilmacruufi sida wanaagga lagu yaqaano ku bixina meesha uu joogo sida wanaagga looga yaqaan biilka laga yaqaan dharka laga yaqaan ragga asaga ku dhaqaalaha eg ah ee war wanaagsan raggaas biilkay bixiyaan iyo dharkay gabaana laga rabaa iyo gurigay dejiyaan iyo alaabta ay gabaan afaali maa yuriidu waxa ay doonayeen acdaau lislaam أحزاب الإسلام ودينك الإسلام كأدو وقوة وحا أيدونيان إيا وأفراقهم جيجيريات كل اليوم من أفراق وتنك فرقي فرقي وحا لله وكنت مركز اللحظة شبيرها من الدجاج وكل والسنة وكم ومقبري شبيرها أن أما الدجاج هذه أما كلي أما درد أما كذا أما مثل هذا شبيرها من إليه المقبر وحكم ukuntu markay jallacdo waxaa ka soo baxa kuwo yaryar oo afgadidanoo meel bur ay ku jiraan saasay afka u taagayaan shimbirta afka wax ugu rida ah, haba weyn maya marka fiiri gaalada waxay juhdi badan ku bixiyaan muqararaadka waxbarashada awoodda ugu badan iyo xarbada dagaalka ugu badan muslimiinta meesha ugu haya waa halkaas jaamacadaha macaahida in ay gacanta la galaan waa shay ugu muhiimsan oo afkaartooda lagu fasirakaas marka waa kuwa kumaynaya wasaqdooday ku shubayaan jeermiskoodii ku shubayaan carruurta baguurtooda hadow carruurta ka soo baxda waa ukumihii oo dilaacay ah, ukumihii jijiru waa kuwaas ah, carruurtii ka baxday iskoolaadkoodii ee lagu dhigayay muqararaadka gaaladu ay dejiyey hay-aday u samaysteen hay-adda waxbarashada adduunka ah, hay-aday u samaysteen waxa koowaad oo ay dagaalka ka bilaabeen oo waxbarashada ah, soo ma jeedi marka dadkii ay waxbareen ee sidaas ay dad gacanta ku hayeen marka ay soo baxaan afkii muslimiin uu ka sheegaan qofka laakiin maxaa ka buuxa afkaartiisi qaarkood maba aaminsan islaamka waa gaalan asla ka tabaradiina kama gaalmaya qaarna un waxa waya islaamka magacay ka yihi soo ma jeed waa jiijiida marka tabar weyn male laakiin muxuu asalkii ada digaaga bilaacay agoonta ukunta bilaacday ee digaag waxay u socota waa digaagnimadiisa maaha marka afkaartay xamaasayn waa midii gaalada hadday tabar gaadsiin soo ma jeedi marka gaalada iyo jiijiidaheedu maanta xay waxa ay rabaan waxay tahay in dumarka xishoodka laga dhigo akhlaaqda laga dhigo diinkii nabiga laga dhigo sala allahu calayh wasalam laga dhigo aalad wax lagu fasahaadiyo oo dadka dhaqankooda lagu fasahaadiyo oo dadka caqiidadooda lagu fasahaadiyo oo lagu fidiyo sharta aaladii wax lagu dulburi lahay laga dhigo waxay rabaan in ay noqdaan kuwa shahawaadka dhulubta uga jiraan ee zunaada zaanidiidka ah meel ay isha uga raacay saqir ka dhigaan oo ay intaha ka fiirsadaan oo la yidhaahdo waxay rabaan kuwa hata gabaya koobka shaaha koobka sheekha gabadha in lagu gabo oo lalabiituna si ay shaah looga garto gabadhaa waxaa la keenay ayadoo shaahbiin gabadhahan wejigeedaa laga dhaba lacag u fiirsado bal gabadha sida loo duulaystay waxaa la rabaa kan baatiga gadaya inuu gabadha gado ayagu ku xayisiinaya baashii markuu soo gala markaasu gabadh iskala qalloocayda shan meel iska jabay buu fadeelaha kusoo dejinay baashigaan gabadhaas inuu ku gadu rabo wuxuu rabaa midka diyaarada gabadh dadka marti qaatoo kaawen oo suweella inuu diyaaradda dhex teego oo uu diyaaradan ku socodsiiyo gabadha inuu ku gado soo ma jeedid gaala intaasay rabaan sidaasay rabaan marka dambena maxaa ka dambeeya haddii dadkii qulunta lahaa ah ee shahawaadka ku jiray diilitaba ay hor tahay hadday hor tahay diyaarada hadday telefishinka iyadii ka hadlayso iyadoo kaawan hadday idaacadda ka hadlayso hadday masraxa iyo tiyaatarka ka hadlayso oo ay ka heesaydo filmada ka jirayso waxaa ka dambeeya waa maxay waa zinadii taasaa ka dambeyda waxaa ka dambayda in huteelada looga yeero inay huteelada safku galaan tamrada lagu siiyo ee waxa weeyaan ay iskaga kurkuraan marka dambe jirkoodu daroogo markay qabso markii hore markiyaa lagu keenay saaxiibadeebaa loo soo diray xeer fasaadka lagu geeyey laakiin maanta dambe iyadaa arooraysa maxaa yeele jirkeediiya daroogahadada sida qandhadii u qabanayo qofka muqayidka marka qaanku soo baxo qolku qaankood uma baa isaga arooraya maxaa yeele jirkiiya daroogadu gasho gabadhaana maalintii hore hoteelka xaal lagu geeyey waxaa lagu waxa weeyaan saaxiibadeed maakiradaha loo diray laakiin hoteelka maanta la geeyo dooladii ugu bilaabay aajirka uma jirto kadib ayadaa iska aroodaysa soo ma jirto saasay la hadamaya maa yuriiduhu acdaau islaam waxa ay doonayaan acdaada islaamka iyo wa afraadum jiijirayaalkooda alyowma maanta oo min salbi lmar'ati haweenayda in laga siibo ah karaamatahaa meeshaas waa haa gabadha karaamadeeda in laga siibo waltisaaxa xuquuqihaa xuquuqdeedina laga siibo gabar laga mas-uul yahay la biirayo dhahwargadayo may ayadu ha isbiisho in laga siibo xuquuqdeediina ina acdaa alislaam ina acdaa alislaami islaamka cadowyaalkiisa dadka diinka islaamka cadowga ku ah bal acdaa alinsaniya maaha islaamka kaliya bani aadamka dhami cadow ku yihi bani aadamka dhan ay duleynayaan afkaarta maanta gaala wado xataa gaaladii xabaatay maba gaaladii waxay bareeneen arrintu inay tahay ceelgoni binu-aadan markii gabdhihii guryaha laga saaray oo la yidhi ragga baarlamaanada ku celiliye wasaaradda gala waxbarashada rag iyo dumar isu dara tiyaatarka ka heesa isbitaal walba tartaariso ragga umadooda waxa weeyaa guryihii dumarkii ka mahnaadeen guryihii la yidhi gabdho shaqaalaha la keeno haddana ninkii iyo gabadhii shaqaalaha isla fasahaadeen waxa weeyaan musiibo toban musiibo iska dul aday markaasaa gaaladii qaabka cabaad oo la yidhi waa sidaa banu aadam kuma noolaa qaabka ammaantooda ku wadno banu aadamkaa ku xil go-a eh. soo ma jeedo banu aadamkaa ku xil go-a eh. soo ma jeedo ina acdaa alislaam diinka islaamka acdaadiisa bal acdaa alinsaaniya insaaniyad dabanba acdaadooda alyawma maanta oo meel kufaari gaala ah iyo walmunaafiqiina dhulka gaaladada gaca waladiina dadka fii quluubihim qalbiyaalkooda maradku cudurku ku jiro maradka qalbiga gala waa labo mid waa shubha eh. islaamkuu ka shakisay mudaya diinka islaamka maanta teknolojiyada casrigaa la soco kara a diinka islaamka maanta qarniga labaatanaad qarniga koobiya labaatanaad miyuu la soco karaa teknolojiyada casriga ah soo ma jeedin islaamku ka shakisay midna islaamku maxaa igu ogyaala imaanka daciifka shahwaada ka jira iskama celin zinada iskama xidhin karo indhaha inuu qurun ka fiirsado iskama xidhin karo dhagaha inuu qurun ku dhegayso iskama xidhin karo shaha waa dilay eesaanku maxaq yahuud labada quluubul maxaa qalbiga ku dhaca waladiina kuwa fii quluubihim qalbiyaalkooda maradun cudurku ku jiro qaadahum waxaa qiilay oo dhil ku jiray maakii naara ku aygaartay almar'atu muslimatu gabadha muslimadda oo min karaamatin karaama وعزة شرفة وصيانة إلالية في الإسلام الإسلام في إحسا يكون قاعدة قف بقرة ليش يكون قاعدة دريال كده لو تاقيها حلو سكت ساحنا المرشة فكر كده هاسي حلو قد ما تقال هاسي حلو قد انتين هاسي حلو قد انتين لأن أعداء الإسلام دين كإسلام تعلميات يسوى من الكفار الجالعة والمنافقين أمرك الجالعة يريدون واحد دونيان an takuuna almar'atu haweenaydu inay noqoto adaata tadmiir aalad wax lagu dulgooyo gabadhu inay noqoto asbaabtii dadka lagu fasaadi lahaa akhlaaqda lagu dili lahaa zinada lagu faafi lahaa qurunka lagu faafi lahaa inay gabadhu noqotay baa waxa xishoodka dira akhlaaqda dira zinada faafiya gabadha inay noqoto saasay ku talagalaan aalad wax lagu dulgooyo wa ximaalatan shanaag ayay waa jamcu xabli shanaag shabadka qowbaha kalluunka lagu soo qabto shaabka ugu talagalay shanaad ama shabaq oo waxa weeyaan dadka lagu soo qabto oo lagu fasahaadiyo sidaas inay noqotay raban gaalo wa xilaalatan xargo ayay rabaan inay noqoto xargahaas oo yasbaaduuna bihaa ay ku ugaarsadaan dicaafa aliimaani dadka ragga iimaankoodu daciifka yahay xarga ay ku ugaarsadaan xarga ay ku ugaarsadaan iyo wa asxaaba alqaraa'isi dabeecadaha dadka u saaxiibka ah dabeecadaha alkaanixati xaqa ka leexatay dabeecadaha qofna dabeecadiisu waa mustaqiima qofna dabeecadiisa shahwaa geeratay kuwa shahwadu ku jirto ee iilanaya kuwaasay raban inay ku qabtaan oy bali balibay ka dhigayn ay ku ugaarsadaan ah, markaasay maqaayadda u taagan tahay tiyaatarka u taagan tahay telefishinkay ka soo muuqanayn waxaa laleeyahay maqaayad walba biigito walba waxaa la in dhala la taasina waa soo muuqato dhaawan oo qayliga waa inay kasoo muuqato kolka shaafiiqu leeya saasi ley ishu taaga a ha war maxay ishiina nabigu wuxuu waa zilo ila la fiiriyo so war maxay dhereerkaa ka socdo a ah, marka dambe hadduu telefishinkii ka fiiriyey oo oh, intaasu maalin fiirinayay ayagoo caadi gudiisada shahkada ku ah diyaarada bur ayagoo qaawanoo sugeelao madax qaawanay ka hor maana kalaas wuxuu leeyahay waxa meesha meesha jira waa shabaab iyo lagu soo dhigay magaalada meel kasta zina laguma faafin karo laakiin maxaa waxaa laga dhiga meel loo aaday meelna daba shamaagaa dhiga bibi tagaan qaladan tal bibi talaasay taalla dhinna wax soo dhignaa la leeyahay laba maalin masaajka خلاص waa shaqeed suma ama dabin ayay rabaan inay kula badto dabinkaasoo yasdaaduna biha ay ku ugaarsadaan dicaafad imaani kuwa iimaankoodu daciifka yahay wa asxaaba alqaraa'isi iyo kuwa dabeecadaha u aljaamicati xaqa ka leexatay bacda an yushbicuu markay kuwaasu ka darjiyeen minhaa gabadha shahawaatihim shahawaadkoodii shahawaadkii almasbuurati shahaadka waxaa la ugu tatarina dhalada dhaladaana karine hadba mid dalloca hadba mid isqaawinayda hadba mid barqaynayda waxa weeye shahawaadkaasa rashida ishu badergama ishu baderga ilaa wixii dhalay ka dhex muuqataa kamaa qaala tacaala sida ilaah buu yidhi wayuriidu waxay doonayeen الذين قد يطبعون الرعان الشهوات شهواتك أن تميلوا إلى حقك اللحظة ميلا لحشو لحشو أصو عدين وي فأسي هذا قال لحشو وي نتحقك اللحظة ضبط شهواتك هذا ومعص إلى وحول السلام وقل والذين ويريد الذين ويريد واحد دوريا الذين ضدك يطلعون الرأيان الشهوات شهواتك أنتمروا من الليحتان ما إلى الليحة صحبين وين والذين ضدك في قلوب القبيان كل مرض قلوب كتير من المسلمين حالة كمدين يريدون وحي كرران من المرض هوين أن تكون إلى النظر سلعة ضريعة ضريعة رقيصة رقيصة ضريعة في محرد أصحاب الشهوات kuwa shahawaadka u saaxiibkaa meesha loogu soo fadhigo u ahaatay badeeca raqiisa waa gabalka oo ilaahay qaali ka dhigay markaasa leeyaha adookaawon sheeha biifraqan biifraqanka oon joogin dhalinyarada waxa weeya fasaadsado sheeha ka caymihalee si dhalinyarada fasaaday ay meesha usoo fadhiisato gabadhaawaa in la keeno fiiri gabadhii tameed maxay noqotay wax sheeha lagu gabo bal bilaahi calaykum sida loo daadiyey a waxaa leeyahay baatigan gadmi maahadan gabar qaawan tabeelaha lagu soo dejiyo tabeelayaasha way lagu dejiyo gabda qaawan oo maranaysa ah, warshaduhu waxay rabaan inay badeecadooda ku galaan gabdaha baatilaydu waxay rabaan inay gabdaha ku galaan sheeha kuwa galaan inay gabdaha ku galaan maxaa laga leeyahay gabdhihii qiiro inay yidhahdaan wariyaaba waranaguba waxaan nahay dulli dulli oo badeecada lagu galo miyaa koob sheeha iyo baati siyada lagu galay annaga maye ma dhihin intaas ma dhihine siday irabeenay ku soo dhaceen markaasay yidhahdeen aadda nala rabo hooyo nala rabta baa naloo gabi maradaas sida gabadhaas aan isqaloocin ha waaba intii la helay sooma waaba intii la helay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waladiina dadka fii quluubihim qabiyeelkooda maradun cudurku ku jiro min almuslimiina xaalay ka mid yihiin yuriiduuna waxay ka rabaan min almarcati أن تكون إلى النقطة سلعة بضيعة رقيصة شرا في معرض أصحاب الشهوات هو شهوات أصاحبك ماشي وحواره صبته هي والنزعات بريقونك بريقونك الشيطانية في شيطانك والمسلمين سبعة تبرع إلى النقطة وحوين بريقونك الشيطانية أو حلوف السهادي الضرائق الشيطانية والنزعات iyo banazacaad wadooyinka ashaydaaniyati ah shaydaanka loo nisbeeyey silcarkan badeeca inay noqotay rabaan badeecadaasoo makshuufatan la fayday amaama acyunihim kuwaas qalbigala indhahooda hortooda badeeca taala ilaa badeeco marada laga qaada soo ma jeedin si dadka loo tuso sidaasay ka dhigeen gabadha iyadoo qaawan in wax lagu xayisiiyo inay meel kasta soo taagnaato مدحداسو مكشوفة للفريدي أمام أعينهم النور هرتودة يتمتعون حالي كورا حيثانيا بجمال منظرها موقعك لقلوب إليه أو يتوصلون حال أي كجارية من هكذا إلى ما شيء هو أقبح كحو من ذلك القيران وزيرا يولد سيدا إيش الله رفضي لليه زيرا يولد لك ما دريق وما محاول عيالة إليه يا انت سمسبوك وما حيالها كان الملاقين halkaana la dhigay halkaanu yaalla qofkii boqorada aheed ee qiimaha laheed waxa weeyaan daqiiqado raaxaysi iyo macaansi ah ayaa mustaqbalkeedu ku lug khalaas mar hadday sidaas xaaraan ku qaatay khalaas gabadhaa ii joogta beriyaa la guurgeeyey subaxdiyaa la soo cesh ama habeenimaa gurgeedii soo cesh aawa naloo sheegi soo maji aawa naloo sheegi adduunkeedina waa gurta aabiladeena soo ma jeedi babeeca noocaasa laga qabaa oo qofkii boqorada ahareed nolosheeda oo dhan ay waxa weeyaan daqiiqada habeen ama maalin kamid a ah inay intaas ku baabacdo iyadoo way ku macno beexsan saasay horan walidaalika sidaas daraaddeed xarasuu waxay ku dadaaleen kuwa quruntala calaa an takhruja gabadhu inay ka soo baxdo min beytiha gurigeeda litushaarika rijaala si ay ragga ula qaybsato sii axmaarin ah shabadooda gabadha xaquuqdeeda hala ilaaliyo la dhihi maayo gabadhaan wax ku fasaadayna maxay gabdhaha wax ku fasaadayna hadda yidhahda dadku waa fahmaayo gabadha waa in xuquuqdeeda la ilaaliyo gabdhaha burjikada kufil maaha hayta gabdhuha ka soo bixin guryaha ragga waxaa la qaybsadeen baarlamadaan ha yimaadeen wasaaradaha ka qaybgaleen waxa weeyaan mas-uuliyadaha wax tirooyin maxa laga siiyo maxaa loo kala soocayaa roobada dhashay wiilashii ka bax fasalka la isugu keeno dhinac dhinaca la isugu qabto saasay leeyihin laakiin qaybaha ujeedadu waa fasaadkaas markaasuu yidha walidaalika saas darada waxay ugu dadaaleen calaa an takhruja gabadhu ka soo baxdo min beytiha gurigeeda litusaarika rijaala si ay ragga uga qaybsato fii acmaalihim shaqooyinkooda jamban ilaa jambin ayagoo dhinaca la isku hayo kursigaan wiil kursi ku xiga gabadh soo ma jeedin baarlamaankii wey wasaaradihii weyn waxbarashadii weyn goobihii waxbarashada weyn جنبا إلى جنب أو أمسي لتخدم الرجال أو أمسي لتخدم الرجال فرنك إنه أقدم إله ممرفة حالة أي كالكان سأسبتا فرنك الدوين من كيتانية اسبتال كان أول صوت دياري أكمه إلى اسبتال معلكة جيجيري إلى اسبتال معلكة مرفو قبطا عقمات لبرا فيه من الذين كان ninkaan balduub inaad wax duubi taqaan horta dhaawaca ma duubi taqaanaa wiilkaan wiilka islaamiyada oo maya qashan caafimaad leh xuduud mal ha dhakhaatiirka xuduud male waa meel ilaahay looga xorooyay cadow degay acuudu billah ilahu hana geyn maa xuduud hore waar qof muslima ah xuduud leh qofka hadduu xuduudda ka gudbo maxay la intiisa ku leeyi waman yatacadda xuduud allah faqad darab nafs tilka xuduud ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين عذاب خلفت تقبل الحي المجمل ها كمان وحدي walaalkii ila qashay aniga jaamacadda wareegay diinay markaas ibliis inay yihiin ducaad calaa abwaabi jahannam markaasaa la yidhi ninkaan duq wiil islaamka meel la siiyey aan barashii sida wax loo duubo sida wax loo dubo markaasaa ay tiri kanaa ila dhashay kanaan ku baran tiri maya lama ogolo nadaamka caafimaadka ku hayaara fiiri war wixii la duubo salma haye waatan kanaa ila dhashay maya la yeeli maayo caafimaadka xuduud maya xuduud maya a fiirso marka ukumihiiyaa meesha fadhiya soo ma jeed jijilihiya meesha diyaarina barka ha hadda hadday timaado inta isagoo taagan yahay ay wiilka iyadu dhiigga ka qaaday shaytaan ah, keenxa ka qaaday hataa shakimi maxay wala soo diyaariy shorku waa dhin ilaa intay sitaan ku jirtay boqolaal wiil taaba soo ma jeedin marka waa dareen iyo cabsidu waa ba tabo kudhe tabo ilaa abushooka moogtahay iimaanku muxooyatiisa waxay ka celina dadka maxay yihin alkhayaaru min aliimaan nabi maxamed ayi sala allah min aliimaan yaa yimid لكن حبيبي اه الشرط هو ايمان واحد قال لك ان الايمان هو ايمان كان يجي لنا اه اذا ما فيك على ولا فاهم اه كله خلاص اه ضم ضم كما تيجي marka la ogaado inaysan dambayn oo ay dhimatay laga hadlaa shamay karta hadda naloo soo diro haddaas dadkii naloo soo diro nalay diyaariyo markaan arko qof wanaagsan ah caafimaadka waa ka shaqay kartaa markaa caafimaadka ka shaqeeya hadda caafimaadka gudba waana xaaraan qal ah ayadoo la heli kara gabadh in gabadhaan nin uu qaato oo gawaa daweyn ninkii dawe gabadh daweynaha lahaya ha maahan daruur wiil in gabadh farto la xaara ayadoo wiilka la heli karo fiir laakiin taas lama habo taas waa midii la dagaalamayo ha kala sooci dadka ha dadka kajaa kala soc ha kaas waa afkaarta la dagaalamayaa buli xagjirnimada kada dadka soo ma jeed allahu akbar وأو أمس لتقدم الرجال رجل يوكب ميضو ممرضة حالة تهي كالكالسو في المستشفى اسبطالك أو مضيفة حالة تهي ضبطك مرتقى في الضغط في الديارة فاتعيرو قاوة تحوريك الديارة أو دارسة حال أي تهي mid oo dhiganaysa wax ku baranayda oo mudarrisata ayadu ama casharka dhigayda fii fusuuli diraasa daarisa ayada casharka dhigaya mudarrisada waa macalimadii ow daarisatan xaalay tahay mid darsaynayda oo cashar ka bixinayda ow mudarrisatan xaalay ha daarisatan xaalay tahay ayadu mid wax baranayda wy daarisadu waa ardayadii baarisatan xaalay tahay mid cashar ka dhiganayda oo mutarisatan waa macalimadii mid cashar ka bixinayda fii fusuuli diraasa fasalada waxbarashada fasalada almukhtalifata isku darsan ee wilashii gabdhihii garabka isku hayaan oo mumahilatan xaalay tahay mid rijinaysa filmasraxi tiyaatar ama tiyaatarka ay filmadii ka jiraysa tiyaatarka filmadii ka jiraysa oo muqaniyatan xaalay tahay mid heesayda oo mudiicatan xaalay tahay weliya fii wasaail iclaam wasaailta isgaarsiinta almukhtalifat oo iskhilaafsan saafinatan xaalay tahay mid diqaawan faatinatan xaalay tahay mid dadka ku fitnaynayda bisawtiha codkeeda iyo wasuurata muuqaalkeeda taasla dadka ku filmayda halkaasay taagan tahay ay iska jawineen halkaasay taagan tahay halkaasay idaacadaha iyo telefishinada ka heese ayagaana weriyada iyagoo kalaweyn kulli codkeeda iyo waxaa loogu talagalay inta inay dadka ku filmaydo iimaankana ku baafiyo watakhadat waxayna ka dhigteen almujallaatu joornallada joornallada alkhaliicatu xishoodka aan lahayn min dowri fatayaati kaalinta gabdhaha gabdhaha albaafinaati wax fidneeya gabdhaha al kaa qaaqaawan wasiilatan wax ay ku gaaraan litarwiiji mujallaatihim joornaalladooda inay ku xayisiiyaan iyo wa taswiiqihaa joornaalada suqgayntu joornaalladu waa oo waxaa jira buug camalahoo ka soo baxay adduunkoo mujallaleyda gabdhaha intaasoo gabdhood midba miday ka qorfoonta ka qawnaan badantahay kusoo dejinaya si kow isha ay usoo jida kaliya fiiri joornaalka alagada fiiri joornaal alagada gabadha lagu gada fiiri waxa la gada marka warqada ma gabadhan qaawena wa hajab wax alla wax qiyamtiya marka lacagta suwa fanaanad heblaay halkaas wax ka dhigayda heblaaya halkaas midkaa soo jabinayda meel war ka hayda meel boga koobaana lagu soo dejinaya mid isjabjabinayda mid waxa way xaggay filimku leedahay xaggay ku ballansan tahay xaggaasay ku qaban doontaa tababar oo qaabka isjabjabinta ah hadal yara quwaana weyna lagu dhejina meesha iyo gabadhiyo qaawo kaasaa leeyahay warka hoose aan akriyada gabo warka hoose gabadhiya gabadh shaydaanada meesha ah. ku fasaadaya barkii weeye ma war qiimalaha la akriya meesha ku yaal joornaaladaas inshaallaawyaalkaa dhan gabdhaha ka gabaya soo ma jeedi wax war iyo wax qiimaaya wataakhadan waxay ka dhigteen aljallaati toornaalada alkhaliicatu xishoodlaawayaalka min dowri fatayaati gabdhaha kaalidahooda alfatay alfaakina gabdhaha wax fidneeya alaaliyaati kaakaawan wasiilatan wax lagu gaaro litarwiiji mujallaatin joornaaladooda xayisiintooda iyo wa taswiiqihaa joornaalada la sugayntooda watakada waxay ka dhigteen bacd atujaar ganacsatada gobol ka mida wa bacd almasaanic warshadaha dalka soo saara gobol ka mida min haadihi suwari muuqaaladan gabdhaha ayba noqoshee wasiilatan wixii lagu gaari lahaa litarwiiji badaaicihim badeecooyinkooda xayisintooda haye tan anag mahayna yaa ganacsatadii baatiga ah iyo warshadihii dhulka ahaa soo ma jeedin ee baatiga soo saarayay cirdigii gabdhaha la gaday baatigoodii ay gabdhaha ku xaysiinaya markaasaa tabeelo walba ay ugu deji ayadoo jijibinaysa soo ma jeedin wax qiira oo ka qiiroonayo oo le waryaha dumarka iyaga naga fasaadi lama ah qur inna lilahi wa inna ilayhi raajiun watakada waxay ka dhigteen bacdu tujaar ganacsatada gobolkood wa bacdu masaanic warshadaha gobolkood min haadihi suwari muuqaaladaas gabdhaha masawiradaas gabdhaha waxay ka dhigteen ayda noqoshay wasiilatan shay lagu gaaro litawjihi badariihim badeecooyinkooda xayisiintooda xaytu meel wadacuu ay soo dhigeen haadihi suwaran muuqaaladaas fii macruubaatihim meelaha ay badeecadooda ku soo bandhigayaan wa muntajaatihim iyo waxyaalaha warshadahoodu soo saara muntaj waa shayga warshadu soo saara wa bisababi haadihi lijraa'aati tillaabooyinkaas sababtood wa bisababi haadihi lijraa'aati tillaabooyinkaas sababtood tillaabooyinka alkhaabi'ati jabsan takhallat ilmar'atu haweentii waa ka maqnaatay can wadiifatiha shaqadeedii shaqadii alxaqiiqiyati dhabta aheed shaqadaasoo fi beyti guriga ku sugneed inay carruurtooda fiirriyaydo carruurta korido guriga diyaarido ninkeeda googol u dhigto waxaas ay ka tag baarlamaankiiyo ree gogol ka dhigay yaa kay carruurta muujine xataa naas u dhigin soo ma jeed baarlamaanka laga fuliy soo ma jeed waxa wey diyaarada la saaranta afaladsacila doosheeda oo la rabagana ragga natiqa telefishinkaay ka shaqeeya hayahe guryihii maxaa la samay marka guryihii waxaa la sameynaya gabad qaadimada gaalo waa waa sheeg waxay lahay gabda qaadima haya keena waana laga asafalaya dumarkaas guryihii ka tegay guryaheyleey carruurayna dhalaan qaarkood carruurtiyaa u maqan gabda qaadima gabadhaasaa markaa ninkii gawasha u dhigay sariirta ayadaa gogle ayadaa xafada u keenay caruurta ayadaa hayne ninkiina gurigu jooga gabadhiina baarlamaanka aydi jirtaa aas ama waxay jirtaa telefishinki ama tiyaatatii jirtaa filimkii soo dhigay waxaa isla guriga isla joogaya waa isla nool gabadhii ajnabigaheed oo qaadimadaaheed iyo ninki haye fasaada haddana dhacay ninkii iyo waxaa fasaaday iyo qaadimadii haye haddo gabadhi waa ti waa ogaatay in meeshii fasaad ka dhacay haddana ninkii ayada isla kacen mayibaa marayaan ku maxaa dhacay hayo fasaadku sheegi soomamada isla jooga guri oo kama tegi sawshad balala keenay martii marka fasaado fasaadu dha inna lilahi wa inna ilaihi wa bisababi hadihi ijraa-aat tillaabooyinkaa sababtooda tillaabooyinka alkaafiyati gabse takallafat mar'atu haweenkii waa ka maqnaatay can wadiifatiha shaqadeedii shaqadii alxaqiiqiyati dhabta loo nisbeeyey shaqadaasoo fildaydii guriga ka jirtay wadalika soo qadaro wadaalika arrinkaasu mimaa kiiuu ka mid yahay idarra u dhibaategeliyey aswaajhom raggoodii ilaa jalbi alkhaadimaat gabdha khaadimaat ah inay keensadaan إلى جلب الخاتمات قبل خاتمات إلى كان صلاة قبل حاصل الأجنبيات أجنبية لتربية الأولاد عروضت ولا تربيتهم إلى كان صلاة وتنظيم شؤون بيوتهم guryahooda arrimahooda inay u dhaqaamiyaan ay u keensadaan oy cuntadii sameeyaan oy saliidihii duurlaan wadalika soo qadaro wadalika jalbu lkhadimaat alajnabiyaat wadaalika keensigaas gabdhaha ajnabigaa la keensaday min markiiu asna ka mid yahay sababa sabab u noqday kafiira in badan oo min alfitani ah haddana ziro iyo quur iyo gabdhihii ajnabigaha iyo wiilashii uu dhalay ayaa wixii oo dhanaa meesha soo jooga balaayaa ka dhalatay haddana wejerada wuxuuna soo jiiday arrinkaasu cadiiman wax oo mina shuruuli ka mid hadda shiiku wuxuu sheegayaa gabdhaha haddii sharciga la ilaaliyo mararka gabal gurigeesa ka taga inay shaqayn karaan ama ay isbitaal ka shaqayn karaan ama ay jamacad macallin ka noqon karaan amay iskool macallin ka noqon karaan laakiin waa in dawaabida sharciga lagu ilaaliyo waa kana araabix laa maanica wax diidayaa ma jiro min camali mar'ati haweentu inay shaqaydo khaarija beytiha gurigeeda meel ka baxsan waa goorma idaa kaana shaqadaas hadday ahaato bidawaabidi qawaacidda alaafiya ku imaanaysa dawaabidda iyo qawaacidda soo socota waa inuu ugu ilaaliyo alawal an taxtaaja waa inay u baahato ilaa xaabal camal shaqadaa waa inay u baahato haddaysan u baahnayn gurigeeda iska joogo ow yaxtaaja almujtami amase bulshadu waa inay u baahato ilayhi shaqo camalka bulshadiya u lagama maarno waa loo bahray gabadhii بحيث مال ايا لو باهيه لا يوجد ان لهله ما قف يقوم يستاغ فيه عمل خاص وبغير كده كامل دي ايات اي وبعد هو شقيه حديث بلشبه بعض شقلا قبل قرطه وقبل لو وهي هو اي طبعا لكن كروا وحتى قبل ايو عفاتك مش حتى من عفاتك الذكر دوي حالا قطر ايمان مكه اه قطر ايمان مكه سوبتي الثاني أن يكون ذلك أهل كاسورة إلهي بعد قيامها كتبوا استاكتر كتبعوا بعمل البيت كل شغالسي الذي عمل فيه هو عملها شكل إذا شكل الأساسي أساس كالنسبي قولي وإن يستنبيعين انت الشكل إذا قولي وقلته وإن وحي قدرك تفضل الثالث أن يكون هذا العمل شكل أسولي إلهي في المحيط بالنساء نوع تحيه waa in meel dumar ku haleelaysan yahay waa kana ka tacliimi nisaa masalan iskoola la furay gabdhaha wax ku barana gabadaa wax bara jaamacadaa la furay dumaraa wax ku barana gabdhaha wax bara isbitaalaa la furay dumarkiia la daweyna dumaraa daweyna dumar waa inuu ku haleelaysan bal ogolya waana saxdaa bal la fardu kifaa yihahda in la helo gabdha caafimaadka yaqaano gabdhaha dumarkana waa inay ayagoo ogaadaan waa inay ogaadaan ayagoo heli kara qof dumar ah oo udug hayada weli kara mid inay u taga waa ka xaran laakiin dulmiga iyo fasaadka dumarka ka wada qaar badan oo dumarkaa ah, ayagoo halkay dabadida faradaa joogto ay leeyihin bilcaan maxay tahan ka wada dumar aadi maayee nin ii raadi acuudu billah ilah kushoodka naga qaado gabadha qolada inta joogta markaas haddii islaamay ku dhufeeyo waa wax isoo daraan waa wax diin xumaan waa xaaraan ma banaana ha ayadoo la helaya gabar shaqadii qaban karta min waa kaa xaaraan inaad u tagto soo ma jeedi waa xaaraan qabcan ma banaana waxaa la rabaa marka isbitaalo gaara oo oh, eh, dumarka kale ku shaqeynaya oo oh, gabdhihii ay gabar daweeyo waa loo goli oo jaamacadihii dumarka ku bilaayay gabdha ku dhigaan oo oh, waxway iskoolahadii waxweye gabdha ka dhigaan oo dugsidii qur-aanka gabdhuhu dhiga oo dumarka ku baranayeen oo waxaa loo qaboyataa an yakuna haada alcamalu shaqadaas waa inuu noqdo fii muxiiqi nisaa dumarka xidhood ka tacliimi nisaa sida dumar wax la bara wa tadbiibi wa tadbiibi nisaa dumar la daweyna oo tambiidi nisaa kalkaalisadii dumar loo noqdo tadbiibku waa daweynku mumaridaduna tamriidkuna waa kalkaalisu ama ninka kaalisa isbitaalka ka noqonay laakiin yay u shaqaynay dumar dumarkay u shaqaynay dumarkay ay dhiigga ka qaaday dumarkay waxa weeyaan ay cirbada sugeen dumarkay waxa wey cirbada ku dhufeen ay faleefaha sugeen ayaday halkaan soo noqon waa la ogolaya meel dumarka inuu joogaan sidaa أو وتطبيب النساء دمرك لدوينتونا أو تقريب النساء دمر إنت الكالسة والمرض ويقول وقنا نقنا قم عمل كاسو ويقول عمل كاسو قم نقنا من أجل نتكسو عن عن الكالي رك اسمتها الجان على غدنا aan meelhaya kula isdhex boodaya araabi kadalika sidoo kale laa maanica wax diidaya male bal yajibu waxaa waajib ku ah cala marati gabadha an tatacallama inay soo barato umuura diiniha diinkeeda arrimihiisa walaa maanica wax diidaya male an taclama inay gabadhu ka barato min umuuri diiniha diinkeeda arrimihiisa inay ka barato maa taxtaaju ilayhi waxa ay u baahan tahay taas wax diini karamaa diinteeda intay u baahanta inay kasoo barato wayakuunu tacliimu meeshay wax ku barayda maahan fasalka dadiogila isla fadhiyaan ama jaamacad ha ahaado waxa weeye shaydaanka waxyiga uu gabdhaha u leeyahay iska daadiya ragga xaaraan kasta qofku uga samaynaa waa daruura u leey yaa kudi ma daruura aduu taqaan midabka daruura culumada mujtahidiinta ahfaami kara aduu daruura iyo daruuraanimada kala taqaan daruurada xalliga ma daruura taqaan adiga maxaa diinkaygaagu been abuurane marka iska daa beenbeentaane waxaa la rabaa inaad adiga waxa kuu banaan aad aada weydido culumada wayakuunu tacliimu waxbarashadu wuxuu ahaana fi muxiibi nisaai dumar dhexdood walaa ba'sa dhib male an taxdura gabadhu inay soo xaadirto adduruusa casharada filmasjidi masjidka dhexdiisa wanaxwi masjidka duruusta lagu aqaaba inay dhegaysato gabadhu laakiin maayadoo qaawona imaane maya maxayda e inaysay soo fadhiiseen maya waa inay ragga ka fogto ka socan adadasiga dumaraa dhegaysanay miyaad u jeedeen ha saasaa dansigood hadaatan guryahooda aad laakiin in layskala fadhiyo maya maya wa takunu waxay ahaanay gabadhu markay darsiga masjidka imaaneen mutasatiratan mid iska suurtay gabadh xijaaban ee jirkeedoo dhan qaylay waa inay taa la socda xijaabka iyo shuruudiisa insha allah ومنعزلة قبر كالصوحة وإنك عميد جاهد المال فجأة يري أي فضيان وحرام كبرى يبيه يبيه وحرام كبرى على ضوء ما شيء الثنكيس وإن قصر معه كانت النساء ضمن أي قصر معيه في سفر الإسلام الإسلام أول كيسي أول في إسلام كصحابة تابعياتي ضدك إلهي كقلب وضلق عليها ضمن بيانه وإن إسلام ستوقف معه calaa dam-i maa shay iftiinkiisa waa inay ahaato waxbarashadu kaanat finisaal dumarku ay ku sugnaayeen fii sadri islaam islaamka awalkiisii yacmalna xaalay ku camal falayaan wayatacalamna xaalay ay baranayaan wayaxadurna xaalay imaanaya ila masaajid marka qof kasta waxaa rabaa diinkaaga baro kuna dhaq sidaas aa waxaanse rabaa inay ku baraarujiyo hal shay u fiirsado xadiiska nabigeena suuban sala allahu calay wasalam uu yidhi aakhira marka la tago nebi aadam haddi wuxuu dhihi doonaa ibcad baxtanaa soo saar banu aadamka carruurta adiga aada dhashay qaybkii naarta saasaa la dhihi doonaa markaasuu leeyahay yaa rabbi wamaa baxtu naar qaybka naarta loo dira waa imiska markaasaa rabbi leeyahay min kulli alfin tiscu miatin wa tiscatu wa waxa weeyaan kunkiiba sagaal boqol sagaashan iyo sagaal naan u soo saaro masaladi hal mila kamaba arrintaas waxaad ku fahantaa marka fiiri xadiiskaas dadku sida u adduunka marka la joogo gaalada munaafiqiinta dadka mufsidiinta qof walba waa shaqayna inuu qof fasaadiyo laba fasaadiyo saddex fasaadiyo xataa kuwa caqiidada shaydaanka baafada takfiirka iyo dadka ahlbidca firi eh, canjilabay la wareegayaan mimbariyay la wareegayaan gabadhaa udbi si walaala kaala dhegayso ruuxaan arkay kaala ila arag kaala kutubay la wareegaya dadka ahlunaarka saasaa waa ka shaqadalihi dadka ahlulqayr dadkii saalixiinta aha muslimiinta ahaa kan ugu roon waa midka isagoo naftiisa ku dhegaysa dareenka aa ka qaaday waa wax la yaabo lo dareenka laga qaaday wax dadkii saalixiinta ahlu sunna ahaa dad dadaalaya kaala maxaa bal halkaan lagu kaala soo dhagayso bal imeriga soo dhegeyso kaala kitaaba meesha lagu akriya soo dhagayso ilaahu qaybkan naga qaado waa ku yeli dad saas laakiin dadka sharwadayaasha guri walba waa garaacay guri walba waa garaacay tadbiirku guri walba ku gelaya daba mimberigaa dhegeyso bala waxay soo dhagayso ba kaalan waxaysan kaan meeshan cashar yaa lagu akriya ilaah tii ahlu sunnaha ee qadayba darsiga timaday gurjo ma awoodo inay hal dabaqeen ibis ama maxaa ama hilbergii ama ifaaqadalkaana ku badaya dhigay marka dadka qaybku waa yeli waana shaqa sida muuqata mana ahaa jiri saas dadka qaybka wariye annaga waxaan is leeyahay qaybbaha ugu jirta sow maa marka waa hala shaqayso oo dadka ha la oo dadku waxay ku israaxayaan diinkooda diinkooda ha la bado wallahu subxana wa tacala alam sala allah wasala barak ala nabina